asxaabtiisu waxay sugaan nusuula rabbi rabbiga soo degiddiisa subxaanahu nasihiddiisa wa tacaalaa korreeye kulla leylatin habeen kasta uu soo degayo ilasamaa'i samadii xaggeeda uu soo degayo samadii addunyaa ee ugu sokaysay samooyinka min hayri tashbiihin ayagoo oon ku shabahaynin lahu alle ama lahu nusuulkii binusuulilmakhluuqiina makhluuqiinta kuwa la abuuray soo degiddooda iyagoon ku shabbahaynin walaa tamthiilin iyo kala middhig la'aan walaa takyiifin iyo kayfiyin la'aan ayagoon kayfiye u samaynin bal iska dhaafay yuhbituuna waxay sugayaan maa shaygii ahbatahu uu sugay rasuulullaahi uu sugay sal alla alay wasalam oo wayantahuuna way ku ekaanayaan fiihi dhexdiisa ilayhi fiihi ay fi nusuul waay fiihi nusuulka dhexdiisa waxay ku ekaanayaan ilayhi ay ilaa maa ahbatahu rasuul wixii rasuulku sugay bay ku ekaanayaan oo ma dhaafayaan wayumiruuna way marsiinayaanoo way wadayaan alkhabara khabarkii xadiidkii alsaxiixa ee saxiixa ahaa alwaarida ee ku soo arooray alwaaridu ee ku soo arooray bidikrihi sheegiddiisa calaa daahirihi wayumiruuna way marsiinayaan alkhabara asaxiixa alwaarida ee soo arooray bidikrihi ku soo arooray bidikri nusuul ku soo aroorayna calaa daahirihi daahirkiisaasay ku wadayaanoo ku socodsiinayaan wayakiluuna way tala saaranayaan cilmahu nusuulka cilmigiisana ilallaahi alla xaggiisay u tala saaranayaan ayib qaybta koobaad taa wey sifatu nusuulka waxaa ku tusay oo khaasatan ku saabsan samada soke nusuulka ah sifatu nusuulkaasi qur-aanka kuma soo aroorin laakiin waxay ku timid xadiiska nebiga sal alla alay wasalam oo xadiid mutawaatira ah duruqdiisa ayuu inoo keeni doonaa insha allahu tacaala oo dib buu xadiis ka keeni doonaa bisanadihi buu ku keeni doonaa ayib laakiin hadda muctaqadkii ahlusunna iyo asxaabu asxaabuulxadiid ay mas'aladaa ka qabeen buu si duuduuban inoogu sheegay wuxuu yidhi waxay sugaan alle inuu habeen kasta samada soko u soo degayo muusan kala sheegin habeenka wakhtiga uu ka yahay maxaa yeele riwaayaadka xadiidka aada isugu khilaafi doona ma thuluthu leyl baa ma shatruleyl baa ma yani waxa weeye ma yani thuluthka horaa meesheedaan riwaayaadka ugu tegi doonaa insha allahu tacaala oan kala sheegi doonaa bal sidii laysu waafajin lahaa laakiin isagu hadda wuxuu itlaaqay un habeen kasta inuu ilaahay samada soke u soo degayo way sugayaan asxaabulxadiidku iyagoo oon ku shabihin ilaahay nusuulkiisa iyo soo degiddiisa soo degidda makhluuqiinta iyagoon ku shabihin yacani kuwa la abuurtay ee makhluuqa ah soo degiddoodoo kale iyagoon ku shabihin oo ma dhahayaan alle nusuulkiisu iyo soo degiddiisu waxay la mid tahay soo degidda khalqigoo kaleeto abadan taa ilaahay waa ka nasahayaan subxana wa tacala saan soo marnayba laysa ka milihi shaywa walaa tamthiilin ay iyagoon kala mid dhigin tashbiiha iyo tamthiilku waa kala gedisan yihi farqi yar baa udhexeeya farqiga udhexeeya waxa weeye tamthiilku waxaa la yidhahdaa labada shay ee laysku matalayo markay min jamiici alwujuuh iskaga mid yihiin waxaa la yidhaahdaa mili baa la dhahaa haada milu haada kani kanuu la mid yahay dhinac walba waa kala mid markaas tamthiil baa la dhaha mumaathalaa la yidhahdaa markaa amaa tashbiiha iyo mushaabahadu ayadu waxa weeyaan awjuhda iyo jawaanibta inteeda badan hadday isaga eg yihiin ama iskaga mid ka yihiin dhinacyaha qaarkood haba isku khilaafsanaadeene waa la dhihi karaa yani waxa weeye hada shabiihu hada saas maanaa marka waxaa ka xeel dheer tamiilkaa ka xeel dheer tamiilkaa ka xeel dheer macnaha ayib maala yani yani maala nin lilahi lmaal ulacla lakin tusaale taqriibiya weeye laba ruuxoo maalan wejiga unu isaga eg laakiin inta kaleeto aan isagaen waad dhihi kartaa fulaanu shabiihu fulaan laakiin ma dhihi kartid fulaanun milu fulaan ma dhihi kartid saasu macanaa ilaa ay dhinac walba iskaga mid noqdaan markaasaad dhihi kartaa fulaanun milu fulaan laakiin hadday uun dhinacyaha qaarkood isaga mid yihiin dhinacyaha qaarkoodna isku khilaafsan yihiin marka waxaad isticmaalaysaa kelimada yani waxa way shibhigaad isticmaalaysaa saas macanaa marka tashbiihna ma sameeyaan tamhiilna ma sameeyaan waa midaan horay usoo sheegnay oo sheekh moxamed ibnu saalix alcuthaymiin uu lahaa نفي التشبيه سي على إطلاقه إن لو أنفياي وحوليه هي يعني وحو صحمة لكن نفي التمثيل كقرآن كقصة أروري أي صح طيب مركا كما شبهان كلامدنا مردقان ولا تكييف إيا كيفيين لآن تانوة تنصومر نيو صفة النزول كأما السميان كيفية معينة ومردهان sidaa iyo sidaa iyo sidaasay u taallaa kayfiyada qaabkaasu usoo degaya laanna taasi waataan hore usoo sheegnayoo cilmigeeda waa layska qariyey laysumaba ogolaaninba ayib bal yuhbituuna maa abatahu rasuulu lahi sal lay slam waxay sugayaan wixii rasuulku uu sugay bay sugayaan sal lay slam soo rasuulku ma dhihin alle waa soo degaa habeenkii oo samada sukuu usoo degaa sidaa rasuulku u sugay bay iyaguna u sugayaan wayantahuuna fiihi ilayhi yacni waxay ku ekaanayaan nusuulka sifada nusuulka dhexdeeda iyo arrinkeeda markay ka hadlayaan nebiga hadalkiisii bay ku ekaanayaan ma dhaafayaan wuu soo degayaa wuu soo degayaa si isa isaga u qalantuu usoo degayaa aan macnaha waxa weeye khalqiga nusuulkiisa shabihin kayfiyada iyo qaabku u yaalla iyo waxyaalaha iyo su'aalaha ka dhalan karana halkii nebigu kaga istaagay bay kaga istaagaya khabarka ku soo arooray ee arrintaa ku yimid waa xadiiska inoo soo socdana daahirkiisay ku socodsiinaya daahirkiisa maxaa laga wadaa waa la yaqaanaa yanzilu rabbunaa luqada carabiga waa la yaqaanaa maxay ku tahay luqaddii qur-aanka iyo xadiidku ku yimid yacni nuzuul waa la yaqaanaa daahirkaa laga fahmayo oo nusuulkoo luqaddii carabiga ahayd lagaga fahmayo daahirkaasay ku wadayaan sidaa daahirkay ku wadayaan oo daahirka waxaa ka baxsan in daahirka aad ka leexisoo tidhaahdo maya nusuul xaqiiqiya lagama wadee waxaa laga wadaa yanzilu amruhu ilaahay amarkiisaa soo degaya ama waxa soo degaya waa malaa'ig ilaah taasi waa xadiidkii oo daahirkiisii aad markaa ka leexisay daahirkiisii kumaadan wadine macno kaleeto oon nusuulka loo isticmaalin oo luqada carabiga aan ku soo aroorin ayaad markaa ula kacday oo markaa daahirkii baad ka saartay wey wa yakiiluuna way tala saareen cilmahu ila allah cilmigiisana ilaahay bay u tala saaranayaan subxana wa tacala cilmuhu waxay ka wada macnaha cilmu nusuul cilmigana waa kan soo marna waxaa laga wadaa bimacnaa cilmu lkayfiya saas maana cilmu lkayfiya kayfiyada nusuulka oo wax laga ogaado cilmiga ku saabsan ilaahay bay u daynayaanoo u tala saaranayaan ilaahay baa garanayay dhahay xaqiiqatu nusuul iyo macnaha waxa weye kayfiyatu nusuul iyo kunhu nusuul kunha nusuul ilahay baa garanaya subxana wa tacala waa arrin ilaahay uusan noo sheegin yani wax waxba ka garan maayo ayib halkaasay marka kaga hadhayaan kayfiyada oo la dhex gala waxaa ka mid ah oo khalad ah in la yidhaahdo allah subxaana wa tacaala markuu samada soko u soo degayo carshiga korkiisii ma ka soo wareegayaa markaasuu samada soko usoo wareegayaa miya oo carshigii markaa waa ka madhanaya alle carshiga korkiisii ilaahay waa ka madhanaya waa ka bannaananaya ilan hoos buu yimid arrintaa in qaabkaa loo galo su-aashaa layska weydiiyaay waa kayfiyadiioo la gudagalay wey maxaana layska ogaa kayfiyada in laga aamuso soo maha kayfiyada in laga aamuso cidda markii ay meel ka tagto oy meel tagto meeshii ay ka tagtay bannaanaanayso meeshuu tegayna ay buuxsamayso aynu ku naqaano qaabkaa iyo kayfiyadaasi ma khaaliqa mise waa makhluuq waa makhluuqa welib marka waxaa kugu qufulan tilmaamihii iyo sifaatkii khalqiga aad ku taqaanayn baa kugu qufulan su-aasha markaas weydiinayso oo carshiga ma ka soo wareegahaya oo samadu ma imaanahaya waxaas markaad isweydiinayso qalbigaaga waxaa buuxiyey tashbiih oo khaaliq iyo makhluuqii baad u kala qiyaas qaadanaysa markaasaa waxaad isweydiinaysaa su-aalo ka dhalan kara dhaqankii iyo sifaatkii makhluuqa lagu yaqaanay haddaadse arrinta aad marka horeba qalbigaaga gelin lahayd waxa laga hadlayo waa khaaliq iyo sifaatkiisa khaaliq iyo sifaadkiisana kayfiyadooda lama yaqaano ta khalqigana loogama qiyaas qiyaastayo iyadana aada faragelisay maxaana laisku ogaa kayfiyada ka aamusa kayfiyad hagalin baa laisku ogaa waxaa kayfiyadii oo la galay ka mid a oo iyadana khalada inaad tidhaahdo oo caalamka hulusulleylku waa u qaybsan yahay caalamku markuu meel habeen ay tahay meesha kale waa maalin markay annaga noo tahay thuluthu leyli alakhiir markay noo tahay caalam baaba waxay u tahayba waabar u tahayba marka seeba macnaha waxa weye caalamkii isku thuluthu leyl maaha isku habeenna ma aha seebuu usoo degayaa wey marka taana waxa weeyaan waa kayfiyadiiood faragelisaye warkaa jooji soo laguma dhigin kayfiyaha faraha ka qaad kayfiyada faraha ka qaad ilaahay subxaanah wa tacaala laa yucjizuhu shay-un fi lardi walaa fi اsamaa waxaanaad isweydiinaysoo dhan qiyaasta makhluuqaad ku socotaa weli weli sifaatkii makhluuqa qalbigaa ku qufulan ka bax waxa laga hadlayo waa khaaliqii kownkan abuurtay sifaadkiisa kayfiyadoodana aan la garanaynin nusuulka kayfiyadiisa aan la garanaynin waxaasoo dhan way kaa xidhmayaan haddaabaad marka horeba ictiraafto khaaliqa laga hadlayo sifaadkiisu kayfiyadooda ma naqaan su-aalahaasoo dhan waa kaa xidhmaya haddiise laakiin qiyaaskii makhluuqa uun meesha kuusoo istaagaya sifaadkiisii waxaad gelaysaa markaasi mataahaad iyo su'aalo aan laga bixi karin ayaad markaasi gelaysaa macnaha oo aad ku weerarto wa kadalika sidaasoo kale buu sheekhu yidhi ayay yuhbituuna waxay sugayaan maa anzalahu allahu wuxuu ilaahay soo dejiyey caza yacni qaalib ahaa ismuhu magaciisuye fii kitaabihi kitaabkiisa dhexdiisa uu ku soo dejiyey oo ah macnaha min dikri almajii'i imaanshaha sheegiddeeda ah walityaana iyo imaanshaha waxaa kalay sugayaan sifatu lmaji walityaan oo iyaduna qur-aanka ku soo aroorto rabbi qur-aanka ku sugay iyadana way sugayaan wakadalika sidaasoo kale ayay yuhbituuna sugayaan asxaabulxadiidku maa anzalahu allahu wuxuu alla soo dejiyey caza smuhu yacni magaciisu cizi lahaaye fii kitaabii kitaabkiisa dhexdiisa uu ku soo dejiyey oo maxay ah oo min dikri lmajii'i imaanshaha sheegiddiisa ah iyo walityaani imaanshaha almadkuurayni ee la sheegay majii'i iyo ityaankii almadkuurayni ee la sheegay fii qowlihi alla odhahdiisa lagu sheegay caza wajalla uu yidhi hal yanduruuna ila an yaatiyahum allahu fii dulalin min alghamaami waalmalaa'ika hal yanduruuna miyay koranayaanoo sugayaan ilaa an yaatiyahum allah alla inuu u yimaado mooyaane fii dulalin daruuro dhexdood ya fii dulalin yani waxa dulalka wax wax hooseya la yidhahda oo min alghamaami darwa ah waalmalaa'ikatu malaa'igtii inay u timaaddo may wax kale miyay sugayaan iyo wa qowlihii odhahdiisa oo alla yidhi caza smuhu uu yidhi wa jaa'a rabbuka rabbigaa baa yimid waalmalaku malaa'igtiina way yimaadeen safan safan ayaga oo safsafan xaalay safsafan yihiin oo safsaf yihiin ayay yimaadeen marka ilaa an ya'tiyahum allahu fii dulalin min alghamaam sifatu ityaan alla inuu imaanayo inuu imaanayo ayay ku caddahay tan dalena wajaaa rabbukana waxay ku caddahay sifatu lmaji iyadana oo iyadana imaanshihii ah taas macanaa alle wuxuu u imaanayaa lifasli lqada lifasli alqadaa addoommadiisa inuu kala xukumo oo uu macnaha waxa weye cid walba uu siiyo gartiisii iyo camalkuu shaqaystay iyo abaalgudkiisii inuu mariyo ayuu alla u imaanaya subxana wa tacala marka haddaad tidhaahdo kayfa yatii buu u imaanaya alkayfu majhuul waay alkayfu majhuul aw alkayfu hayru macquul laakiin sifatu lmajii sug rabbi subxaana wa tacaala inuu imaanayo sug qaabkeeda iyo kayfiyadeediiyo say u taallana iska xidh daa ha gudagelin hawlaynu qaadi karna ama garan karayna maaha ilahay bay subxaana wa tacaala u tahay oo macnaha waxa weeyaan sirtiisa wey saddexdaa markuu isdaba dhigay sifatu nusuul iyo ityaan iyo majii ayuu markaasi wuxuu keenayaa kutubtii selafka ama culimmadii kutubtii kutubtoodii soo guurisay ayuu wax ka mida ka soo guurinaya siduu horeyba macnaha wax weeyaan uu hadda ka horba inoogu sameeyo macnaha usoo kutubta culimmada uga soo guurinaya wuxuu yidhi sheekhu qara'tu waan akhriyey buu idhi fii risaalati shaykhi sheekha risaaladiisii baan aqriyey wa jaa'a rabbuka iyo hal yanduruuna ilaa an yaatiyahum allahu iyo kulli qoladan oo muxarifada ah ee nusuusta daahirkeeda ka leexisa si muctazilada iyo jahmiyada iyo wixii raacay waxay ku awilaan rabbuka ay amru rabbika amru rabbika aayaddii ku jirta maxay ahayd hal yanduruuna ilaa an ya'tiyahum allah maxay ahayd hal yanduruuna ilaa ow ya'tiya bacdu aayaati rabbika ilaa an ta'tiyahum almalaa'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya bacdu aayaati rabbika inta laysdabadhiga fiirso malaa'igtii baa imaanaysa rabbi baa imaanaya aayadaha rabbi qaarkood baa imaanaya nas waxay ku tahay imaanshahani inuu imaansho xaqiiqiya oo rabbi subxaanah wa tacaala imaanshahiisa maxaa yeelay malaa'igtii oo makhluuqa laga hormariyey aayaadkii oo makhluuq qaarkood oo makhluuqa laga hormariyey yaa laga dambaysay rabbi subxaanah wa tacaala oo magiciisii yaa yaa yaa dhexda la dhigay waxay daliil u tahay aw ya'tiya rabbuka inaan la dhihi karin amru rabbika lianna aayaadku waa min amri rabbii aayaadkan dib laga sheegay baa amarkii rabbi ah amaa rabbukadu waa alla subxaana wa tacaala laftiisa alla subxaana wa tacaala sida daahirka aayadda ka muuqata amru rabbika marka laguma awili karo waa ta'wiil waa aan daliil haysanin wey waa sarfu lafdi can daahirihi bilaa daliil waana midaynu soo barannay inay taxriif tahay oo macnaha wax weeyaan aynan ta'wiilkii saa'iq ahaa ee sharciga uusan ahayn qara'tu waan akhriyey buu uhi sheekhu fii risaalati shaykhi sheekha risaaladiisii dhexdeeda ayaan akhriyey abibakrin bakrin ismaaciili ahaa ilaa ahli jaylaana ree jaylaan uu u diray risaaladii ree jaylaan uu u diray ee uu qoray ayaan akhriyey buui qara'tu waan akhriyey fii risaalati shaykhi sheekha waraaqdiisii risaaladiisii abibakrin ismaaciili ahaa ilaa ahli jaylaana uu u diray ayaan akhriyey buui ana allaha alle baan ka akhriyey subxaanahu ee yanzilu wuu degaa ila asamaa'i samadii addunyaa ee ugu sokaysay buu ku degaa kusoo degaa yuu usoo degaa macnaha ina allaha alle subxaanahu yanzilu wuu degaa ila asamaa'i dunyaa buu usoo degaa samada soke calaa maa saxa sida ku asaxay bihi isaga uu ku asaxay alkhabaru xadiidku can rasuulilaahi uu kaga asaxay sal alla alay wasalam waa xadiiska inoo soo socda wey waqad qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajal hal yanduruuna ila an yaأtiyahum allahu fii dulalin min alghamaam wa qaala wuxu uhi rabbi subxaana wa tacaala wajaءa rabuka wاlmalaku safan safa wanu'minu weli wuxuu wadaa kitaabkii ismaaciili hadalkii ku yaallay wey labadan aayadood buu keenay wanu'minu waanu rumaynaynaa buu yidhi bidalika arrinkaasaanu rumaynaynaa kulli bidalika arrinkaasaanu rumaynaynaa kullihii dhammaantii oo nusuulka iyo ityaanka iyo majii'a dhammaantii waan rumaynaynaa buri calaa maa jaaa sidii sidii uu ku yimid calaa maa jaaa sidii uu ku yimid arrinkaasi ee uu ku soo arooroo qur-aanka iyo sunnada ugu yimid baan ku rumaynaynaa bilaa kayfin kayfiya la-aan yacni bila kayfiyada la anfinaya ee meesha laga saaray waa midaan anagu sifadu kayfiye male maaha nusuulku kayfiye male ma aha majii'a iyo eetyaanku kayfiye male lagama wado wax walba kayfiye iyo qaab buu leeyahay laakiin macnaha laga wahda waxa wey bilaa kayfin naclamuhu kayfiye la anfinaya ee meesha laga saaray waa midaan anagu ogna mid kayfiye aanan nagu ognahay ma jirto waxba kama ogin way macnaha saas weyaan ayib horena waa usoo tilmaanay falow shaaa hadduu doono subxaanahu nasihidiise an yubayina inuu caddeeyo lanaa annaga kayfiyata daalika arrinkaasi kayfiyadiisa nusuulka iyo majiica iyo ityaanka qaabka uu u yaaliya kayfiyadiisa inuu noo caddeeyo allah hadduu rabo facala wuu fali lahaa ilaahay subxaana wa tacala waxba kuma adka wax walba waa u fududiy hadduu allah subxaana watacaala doono oo uu rabo inuu inoo sheego sifaatkaasi kayfiyadiiyo qaabkay u yaallaan alla waa yeeli lahaa hadduu doono laakiin muusan doonin hadduusan doonin maxaan samaynaa marka fantahaynaa marka waxaan ku ekaanay ilaa maa shaygii baan ku ekaanay axkamahu alla uu sugay wuxuu caddeeyoo noo qeexay oo uu noo sugay baan ku ekaanaynaa mana gudbayno oo muxuu noo caddeeyey wuxuu noo caddeeyey majii iyo ityaan iyo nusuul luqatulcarab markii loo noqdo waa la yaqaanaa macnahooda kayfiyada laakiin sifo ilaahay markay yihiin kayfiyaday u yaallaan nalooma sheegin intii aanu garannay ee naloo sheegay baanu ku ekaanaynaa ee qur-aanka iyo sunnada soo ortay mala gudbayna wa kafafnaa waanu ka kaaftoomaynaa a waanu ka gaabsanaynaa wey can iladii kii xaggiisa yatashaabahu dhehgelay wixii naga qarsoomayoo naga dhehgashan oo aan noo caddaynna waanu ka gaaf waanu ka gaabsanaynaa wey macanaha waanu ka gaabsanaynaayo waanu ka istaagaynaa waanu ka joogaynaa ma dhex gelayno tashaabuhaas macnaha waxaa laga wadaa waatan soo soo marnaye yacni alladii yatashaabaha waxa weeyaan waa kayfiyada saas way macanaha kayfiyada sifaatka ayaa dheh gelaysaoo la garanayn macnaha wa kafafnaa waan ka gaabsanaynaa waa ka joogaynaa can iladii midka yatashaabahu dheh dhehgelayo oo naga qarsoomayana oon aan naloo sheegin oo naloo caddaynin waa ka gaabsanaynaayoo isku taxallujin mayno iskuna dhibi mayno raaraadinna mayno walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmu waay ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaan laguuba sheegin oon laguu caddaynin adiga maxaad u doon doonani raadintiisu soo lugooyown maa waad isdaalin wakhtina waad iska bixin marka dambena waxaa laga yaabaa inaad dalaal iyo baadi un ku dambayso wax ilaahay baa yaa qarsaday cilmigiisa wax ilaahay khaas uu la noqdoo gooni la noqday sideedaba lama raaraadiyo lama doondoono meesheedaa lagu daaya saassaasaa lagaga gaabsadaa ayib id cilladu waxa weeyaan buuhi kunnaa waxaanu ahayn buuhi qad umirnaa kuwa la amray bihi isaga fii qowlihi baanu lagu amray Ah. yacni bihigaas maxaa laga wadaa bihi ay bilkafi waay kafigaas ama waxaad tidhahdaa bihi bilmadkuur kaa la soo sheegay oo muxkamkana inaan ku ekaanno mutashaabihana inaannu ka gaabsanno arrinkaa isagaa waana la amray saas way macnaa id cilladu waxa weeye kunnaa waxaanu qad umirnaa kuwa la amray baanu ahayn bihi kaa la soo sheegay fii qowlihi caza wajalla baana lagu amray uu yidhi rabbi subxaanahu wa tacaala huwa alle alladii midka wey anzala dejiyey calayka korkaaga kusoo dejiyey nebi maxamedow alkitaaba kitaabka qur-aankaa kusoo dejiyey minhu kitaabka qaarkii aayaatun aayado wey aayadahaasoo muxkamaatun la sugay minhu bimacnaa bacd huwa kitaabka qaarkii waa aayado la sugay oo macnahooda la sugayoo iska cad macnahoodu waadix yahay wey macnaha ayib hunna aayadahaa la sugay ummu lkitaabi waa kitaabka asalkiisa wa kitaabka ayagaa asal u ah asal waay asal waya haddii la yidhaahdo mutashaabihuna waa farac iyagaasaa dib loogu soo celinayaa oo yacni caddayntii mutashaabiha muxkamkaa laga raadinaya haddii laga waayo khalaas mutashaabiha waa laga gaabsanaya marka ayib hunna iyagu ummulkitaabi wey wa ukharu wa minhu kitaabka qaarkiina ukharu kuwo kale wey aayado kale wey mutashaabihaatun oo yacni waxa weeye dheeh gashan ah, dheeh gashanoo macnahoodu uu qarsoon yahay mutashaabiha ayaa laba qaybood ah siday culimada tafsiir ku leeyihin mutashaabih dadka qaarkood uun mutashaabih ka ah oo dadka qaarkood unbuu ka qarsoon yahay qaarkood way garanayaan oo xadiidkii macnaha waxa weeyaan xadiidkii nucmaan ibnu bashiir fii saxiixi muslim soo garan maysaan alxalaalu bayinun waalxaraamu bayinun wa baynahumaa umuurun mushtabihaat maxaa la yidhi laa yaclamuhunna kaiirun min annaas qaar baa markaa garanaya wey sida loo kala aqoon badan yahy mutashaabiha yacni qarsoon iyo culuumta qarsoon qaarna culimmada qaar bay ka qarsoon yihiin iyo dadka qaarkood qaarna way garanayaanoo nusuustoodii iyo adiladoodiibaa ilaahay u furayoo way garteen mutashaabiha qaar ka midana wax garan kara maba jiraba oo macnahoodaba walaa hadday culimo o dhan isu tagto lama soo saari karo taana waa mutashaabiha waxa weeyaan noociisa labaad wa marka wa ukharu mutashaabihaat fa ama aladiina kuwa marka fii quluubihim qalbiyadooda dhexooda zayqun leexashadu ay ku sugan tahay dadka qalbigoodu leexsan yahoo qalbigoodu uu yacni waxa weeye qalloocsan yahay oo xumaanta xaggeeda u qallocsan yaho uusan qalbigoodu toosnayn fayattabicuuna waxay raacayaan maa tashaabaha wixii dheex dheex wixii dheeh gala oo minhu kaa ka mid yacni wixii dheh gashanoo qarsoon bay raacayaan oo raadinayaan ayib maxay saa u yeelanayaan ibtiqaa'a alfitnati fitna doonideeda darteed fitnay doonayaan inay iyaguna fitnoobaan dadkana fitneeyaan bay rabaan saas daradeed ba mutashaabiha u raraadinaya wabtiqaa'a ta'wiilihi iyo leexintiisa raadin ay raadinayaan wabtiqaa'a ta'wiilihi tafsiirkiisa iyo xaqiiqadiisa raadin ay raadinayaan daraaddeed wabtiqaa'a ta'wiili macnaha shaygan mutashaabiha bay xaqiiqadiisi iyo tafsiirkiisi rasmiga ahaa bay rabaan inay helaan fitnana waa u dheer tahayoo fitnay raadinayaan labada arrimood daraaddeed bay macnaha mutashaabiha ah u raaracayaan ayib wamaa yaclamu ma oga ta'wiilahu xaqiiqadiisa iyo tafsiirkiisa xaqiiqiga ila allahu alla mooye cid kale ma oga alle keliya taa og iyadoo saa ay tahay bay haddana raarraadinayaan wax cilmigeeda ilaahay keli u ogsoon yahay bay iyagu doonayaan inay wax ka ogaadaan ibtiqaa'a alfitnati waibtiqaa'a ta'wiili walxaal bay saa yeelayaan maa yaclamu uusan ogeyn ta'wiilahu ila allahu alla mooye waalraasikuunadu jumlo marka bilaabanaysa ka dhig waalraasikuuna kuwa xididaystay filcilmi cilmiga dhexdiisa ku xididaystay oo aqoonta dheeraadkaa leh yaquuluuna iyagu waxay yidhaahdaan aamannaa waanu rumaynay bihi kaa la soo sheegay rumayna oo ah macnaha mutashaabiha iyo muxkamka labadaba rumaynay kullun mid kasta oo labadaa ka midi min cindi rabbinaa rabbigana agtiisuu ka ahaaday mutashaabihan cilmigiisa la qariyeyna ilaahay baa soo dejiyey oo aayaadka ah. muxkamkan iska cadna ilaahay baa soo dejiyey labaduba xagga ilahay bay ka yimaadeen wamaa yadakkaru labadaba marka waa rumaynay way macnaha kullun min cindi rabbina labadaba annagu waa rumaysannay mutashaabihana waxaanu ka garannana khayr wixii aanna ka garan weynana cilmigiisa ilahay baan u daynayna muxkamkana hadda isagu waaba iska cadyahay wamaa yadakaru ma waana qaato ilaa ulul albaabi caqliyada fayow kuwa u saaxiibkaa mooyaane kuwa caqligoodu fayow yahay oo wax kala garanaya kuwa caqligoodu jiran yahay maaha kuwa caqligoodu jiran yahay qalbigooduna jiran yahay waa kuwa mutashaabiha raadinaya wey laakiin kuwa caqligoodu fayow yahay kuwaasaa waana qaato mutashaabihana duuduubkaasay u rumeeyaan oo cilmigiisa ilaahay bay u daayaan muxkamkana way qaataanoo macnihiisa intay gartaan bay dhaqan geliyaan saasaa ilaahay subxana wa tacala addoommadiisa u kala qaado qolona waa qoladaa fitnaysan ayib waa ka nebigu salawatu rabbi waslamu aleh xadiis saxiixa kaga sugan tahay oo kaga sugan yahay kuwa waxaa imaan doona buu nebigu uri sal lla alay waslam qur-aanka mutashaabiha raacraacaya iska jira buu nebigu uri sal lla alay waslam kuwaas noocaas oo kalea kuwa noocaas oo kale ah iyaakum wa iyaahum iska jira bu saas ayib waqtigii saxaabadan ridwaanullah calayhim arrintu saasay ahaydo hadday arkaan ruux qur-aanka mutashaabihiisa dabagelgelaya oo raarraadinaya waa la edbin jiray waa la garaaci jiray sidii uu matalan cumar ku sameeyey o kale ninkii loodhan jiray sabiiq sabiiqna casal oo kale ninku kusame uu ku sameeyey isagoo aayadahan uun raarraadinayo arkay oo waxaan uun baarhbaadhahayo oo daba joogo uruurinayo madaxuu ka garacay ilaa uu yidhi amiirkii mu'miniinta wixii igu jira waa iga baxay garaac halaga daayo cumar markii dambe wuxuu soo saaray wareegto ah yaan lala hadlin buuri lalamana fadhiisan karo lalamana hadli karayo markaasuu sidii isagoo rati cadho qaba sidii rati cadho qaba isagoo abu macnaha waxa weeye meelahaas mari oo madluufsan oo masaajidka hadduu soo fadhiisto wax la hadli ma jiro oo tacsiir waxaa la saaray aan caadi ahayn ilaa uu soo noqday oo ka soo noqdo oo yidhi yaa amiira almu'miniin waa waa toobad keena wixii igu jiray oo dhanna waa iga daatay Ah, dadkaa ka mid noqonayni marka saas maanaa marka yani waxa weye waa waa irid irid furiddeedu ayna sahlanayn irid furiddeedu ayna sahlanayn mutashaabihaasi yani wuxuu ku fiican yaho ku nabadgelyadu ku jirtaa in la sallimo oo la yidhaahdo sidiisaa ilaahay subxana wa tacala ku sheegay lagu daayo adan macnaha waxa weye wixii aan cilmigiisa lagu furin ba aadan dabagelin qaala imamku wuxuu yihi akhbaranaa abu bakrin ibnu zakariya ashaybani imaam xaafidow qala wuxu uhi samictu waxaan maqlay abaa xaamid ibnu sharqi waa iq xaafi isagana yaquulu isagoo le baan maqlay abu axmed ibn maxamed inaysaburi baa la yidhahda yaquulu isagoo leh samictu waxaan maqlay xamdaan baan maqlay assulami axmed ibnu yuusuf isaguna waa iqatun habtun wa abaa daawuuda iyo abu daawuud baan maqlay alkhafaaf sulaymaan ibnu daawuud baa la yidhahda yaquulaana ayagoo baan maqlay labadoosi samicnaa waxaan maqlay isxaaq ibnu ibraahim alxandali yaquulu isagoo leh isxaaq ibnu ibraahim alxandali waa ibnu rahwiya waay isxaaq ibnu rahwiya weeyaan macnaha yaquulu isagoo lamaan maqlay qaala lii wuxuu igu yidhi alamiiru amiirkii wuxuu igu yidhi cabdullaahi ibnu taahir ahaa a ah, khuraasaan ayuu yuu ka ahaa yuu guddoomiye gobol ka ahaa xilligii ma'muun ma'muun xilliguu khaliifka ah khaliifka muslimiinta ayuu khuraasaan buu guddoomiye uga ahaa cabdullahi ibnu taahirkaas ayib laba boqol iyo soddonkiibuu dhintay laba boqol iyo soddonkii ayuu dhintay raajix ayib qaala lii wuxuu igu yidhi buu ihi alamiiru cabdullaahi ibnu taahir ahaa wuxuu i yidhi yaa abaa yacquuba abuu yacquubow waa kunyadii isxaaq ibnu rahwiya waay isxaaq ibnu ibraahim kunyadiisii waay yaa abaa yacquuba abuu yacquubow haada alxadiidu xadiidkani alladii xadiidkaasoo tarwiihi aad warinayso can rasuuli llahi sal lla lay rasuulka xaggiisa aad ka warinayso oo ah yanzilu rabbunaa kulla laylatin ila asamaa'i addunyaa yanzilu waxaa soo dega rabbunaa rabbiganna kulla laylatin habeen kasta ila asamaa'i samadii xaggeedu usoo degaa samadii addunyaa ee ugu sokaysa samooyinka xadiidka noocaaseed warinayso kayfa sidee buu yanzilu usoo degaa buuhi soo ma jeed madaxda waagaasi waxaa gashay afkaartan ictisaalka waa taan soo sheegnay niman muctazile la yidhaahdaa intay madaxdii u dhunteen bay waxay ka dhaadhiciyeen khulafadii iyo madaxdii iyo guddoomiyaashii qaar ka mida iyo waxay ka dhaadhiciyeen afkaartii muctasilada afkaartii ictisaalka marka sifaadkoo la inkiraa ka mid ah ninkan marka wuxuu yidhi kayfa yanzil see usoo degaa samasa usoo degaa xadiiska adiga warinaye su-aashaan kaa weydiinaya waxay tahay kayfa yanzil ayib qaala wuxuu yidhi qultu waxaan idhi marka acaza allaahu allaha ciseeyo alamiira amiirka allaha ciseeye laa yuqaalu lama yidhaahdo liamri rabbi rabbi arrinkiisa iyo amarkiisa kayf lama yidhaahdo waa yacni nin aqoon ba uli maa waxan soo ma jeed waa nin uun shubahaad inta la geliyo oo niman uun qawlaysataa intay heleen waxoogaa wax laga dhaadhiciyo oo wax lagu shubay waay waana amiiroo dee waxa wey waa nin madaxa wey waa nin madax wey hadalka u fiirsa marka usluubka yani waxa weeyaan alimaam isxaaq ibn ibraahim alxandali usluubku isticmaalaya u fiirso nimankan madaxda sidoodaba waxa weeye waxoogaa in la ammaano oo wax iska jecelyahay markaad tidhahdo macnaa kelimo waxoogaa ammaana ku tidhaahdo waa kuu soo istaagaya laakiin hadduu waxoogaa kaa dareemo yani su adab iyo qallafsanaan iyo dadka caadiga ah hadalka lagula khidaabo kale adoo kula khidhaabhaya iyo inuu wax kaa dhagaysto iskaba dhaafe adaga naftaadaaba khatargelahayaba sooma marka wuxuu u marayaa usluubka u marayo acaza allahu alamiira buu u maraya nebiguba salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu hiriqla waraaqda u diray muxuu yidhi ilaa hiriqla cadiimi ruum soo mudhi cadiimi ruum gaal buu ahaa laakiin usluubkani waa usluub inay wax ku qaataan la doonayo inay wax ku qaataan la doonayo waxoogaa waxaa qaalib ku ah madaxda iyo dadkan yani waxau ruuxu mar hadduu jago iyo mas-uuliyad qabto inta badan waxaa qaalibka ah kibirkiiyo isla weynanka ah, marka si khiaab ruux caadiya lala khiaaboo kale loolama khiaabo usluubkaasaa ah macnaha lagula khiaabo qultu waxaa idhi buuhi acaza allahu allaha ciseeye alamiira amiirke laa yuqaalu lama yidhaahdo liamri rabbi rabbiga amarkiisa lama yidhaahdo kayf lama yidhaahdo inamaa yanzilu wuu soo degaa bilaa kayfin kayfiyad la-aan bilaa kayfitaa muxuu ka wadaa marka nusuulkiisu kayfiye male muyuu ka wadaa maya wuxuu ka wadaa bilaa kayfin naclamuhu saas macana kayfiye aan ognahay soo degiddiisa kayfiye uma ogin oo kayfiyadeeda ma garanayno laakiin wuu soo degi ilaahayna subxaana wa tacaala sifaadkiisa iyo amarkiisa lama yidhaahdo kayf lama dhaho kayf qaabkee lama yidhaahdo lanna waaba khaldan tahayo min asliha bay khaldan tahay kayf waxaa la yidhahdaayo wax layska weydiiyaa makhluuqaadka wixii ku saabsan laakiin khaaliqa wixii ku saabsani kayf lama yidhaahdo saasuu yidhi alimaam isxaaq ibnu ibraahim alxandali aarkaasi sanadkiisu waa saxiix sanadkiisu waa saxiix waxaana soo saaray xikaayadaasi abu ismaaciil alharawi fii kitaabi damu lkalaam wa ahlihi buu ku soo saaray bayhaqi fi asmaa wasifaat laalakaa'i iyo kayrkoodba way soo saareen aharkaas sanadkiisuna waa saxiix ayib qaala wuxuu yidhi imaamku xadaanaa abu yacquub isxaaq ibnu ibraahim alcadlu xaafid imaam awe qaala wuxuu yihi xadaanaa maxbuub ibnu cabdiraxmaan alqaadi tarjamadiisa lama hayo qaala wuxuu ihi xadaanii jaddii abu bakrin muxamed ibnu axmed ibnu maxbuub xaakimu wuxuu leeyahay samaaciisu saxiix wey qaala wuxuu ihi xadaanaa axmed ibnu xamaweyhi سجن ترجمة الله وهي قالوا على حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي عبد الله آه، عبدون عبد الله بن عثمان المروزي يعني واحد مسلم يا بخاري يا شيخ خذي ومعنا طيب ما مسلم كوري وحكوري يا بخاري يا الذهلي يا قل يلا من قل يا قل يا كل يا كوري معنا قال وحول حدثنا أبو عبد الرحمن العتكي عبدان عبد الله بن عثمان المروزي قال وحول حدثنا محمد بن سلام البيكندي محمد بن سلام عبد الله البخاري البيكندي أي أيوة، ويان يعني سجن معنا قال وحول سألت وحويدي عبد الله بن مبارك بن ويدي عن نزول ليلة النصف من شعبان ها آه. هبينك شعبان نسك ذا سودجدي سأل أسودجي عن نزوله ما يدين قريه meeshaa ha ma idinku diray nusuulihi in la dhahaa fiican waana sida makhduudaadka qaarkood ku taalla sa'altu waxaan weydiiyey cabdallahi mubaarak waxaan weydiiyey can nusuulihi alla soo degiddiisa laylata nisfi uu soo degayo habeenka ay niska tahay oo niska habeenkiisa oo min shacbaana shacbaana shacbaan markay niska tahay habeenkeeda habeenkaas soo degidda uu alla soo degayaan wax ka weydiiyey buuli fa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi yaa daciifu daciifyo fii kulli laylatin habeen kasta ayuu yanzilu alla soo degaa xadiiskaa wuu keeni doonaa xadiiskaas ku saabsan laylatu nisfi min shacbaan iyo nusuulkeeda wuu keeni doonaa dibbu insha allahu tacala kaga hadli doonaa laakiin wuxuu yidhi cabdullahi ibnu cabaas yaa daciifu kan tabarta daranow fii kulli laylatin habeen kasta dhexdeeduu yanzilu alla soo degaa ma aha habeenka laylatu nisfi min shacbaan ma aha keliya ma leylata nisfi min shacbaan may habeen kastoo alla soo degaa buuri fa qaala wuxuu idhi lahu isaga ee libni mubaarag weeye rajulu nin baa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan kayfa yanzilu see seebuu usoo degaa alaysa miyuusan ahaanin yakhluu mid uu marhanayo daalika almakaanu booskaasi minhu isaga xaggiisa miduu ka marhanayo soo ma aha buuri waa adiga uu soo degayaaye markuu soo dego samada soko u soo dego carshigii korkiisii soo bannaanaan maayo ka madhan maayo waa arrinta hadda gaadlayni sooma carshiga korkiisii soo cidloobi maayo oo cidla-aan noqon maayo ilan yacni wuu ka soo oo wuxuu yii samada sokuu yimid ah, soo ma jeed alaysa miyuusan hana yakhlu mid uu madhanaya dalika almakaanu booskaasi minhu xaggiisa miduu ka madhanayo sooma fa qaala markaasaa wuxuu ihi cabdullaahi cabdullahi cabdullahi wuxu ihi cbdullahi ibn mubaarak wuxuu yidhi yanzilu wuu soo degi alle kayfa shaaa siduu doonu u soo degi kayfa shaaa meel baa bannaanaanaysiyo meel baa madhanaysiyo meel baa buuxsamaysiyo warkaasi waa kayfiye kayfiyada ha gelina waxaad tidhahdaa yanzilu kayfa shaaa warka intaa ku xig sug kayfiyada cilmigeedana ilaahay u dah ka gaabso saasuu macnaha jawaabaha ay culimada salafku masalada ka bixinayaan waa isku wada mid waxaad mooddaa inay isu laineen inay isu laineen isu dardaarn baad moodaa wa ficlan waxa weeye yacni waxa weeyaan hal meel bay wax ka wada qaateen hal meel bay wax ka wada qaateeno saxaabadii taabiciintii yaa ardan loo wada ah taabiciintii taabicu taabiciintii halkaasaa laga wada qaatay saas daraaddeed hadday khuraasaan joogaan iyo hadday maqrib joogaan iyo hadday mashriq joogaanba jawaabtoodu waa isku wada mid leanna hal meel hal ilbay ka wada cabbeen hal ilbay ka wada cabbeen maana saas weyaan ayib wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kale dhexdeeda waxaa ahaaday oo lihaadihi lxikaayati xikaayadan u sugnaatay xikaayadan iyo sheekadan riwaayo kalooy leedahay ayaa macnaha waxa weeyaan waxaa dhexdeeda ku sugan anna cabdallaahi bnu mubaarak qaala inuu yidhi lilrajuli ninkaa inuu ku yidhi idaa goortii jaa'aka uu ku yimaado alxadiidu xadiidku markuu kaaga yimaado can rasuuliillah sal alla alay slam rasuulka xaggiisa markuu kaaga yimaado fakhdac ukhduc lahu xadiidka ukhuduc buu yidhi kayfa kayfa ka bax xadiidku rasuulka hadduu ka sugnaado qoorta dhiibo buu yidhi cala alra'si waalcayn nebi maxamed ma ka sugan yahay haa khalaas samicnaa wa maqallay yeellay intii rasuulku nooga sheegay ku ekaanay warkaagu intaa ha ahaadaba laakiin xadiiskii nebiga sal lla alay slam inaad kayf ka keento kayf kayf oo marka dambena ay dhici kartaba inaad diidaba khatar wey markaas ayb wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kale dhexdeeda waxaaday oo lihadii lxikaayati u sugnaaday ana cabdallaahi ibnu mubaarak qaala wuxuu yidhi lirajuli ninka wuxuu ku yidhi idaa goortii jaa'aka uu ku yimaado alxadiid waa ninka su-aasha kayfada keena wey macnaha iyo meelisoo ka madhnaan mayso idaa goortii jaa'aka uu ku yimaado buu yidhi alxadiidu xadiidku can rasuulillahi sal lla slam rsulka xaggiisa kaaga yimaado fakhdac u khuduuc lahu xadiidka u khuduuc u hoggaansan buu jooji warkaasi kayfiyadii wax laqrinaysa ya fa asqimii idin qoraya haa waa dhici karta ayib way dhici kartaa oo macnaa waxa weeyaan fa asqi waxay noqonaysaa yacni waxa weeyaan u dheg raarici dhegta rido u dheg raarici oo si fiican u dhegayso yay noqonaysaa markaas isqaaga qaala imamku wuxu uhi samictu waxaan maqlay alxaakima baan maqlay abaa cabdillaahi ahaa alxaafid ah waa xaakim yaquulu isagoo le baan maqlay samictu waxaan maqlay samictudan marka waxaa iska le mualifka abu cumaan isabuni samictu alxaakima abaa cabdillahi alxaafida yaquul isagoo leh samictu waxaan maqlay abaa zakariya yaxya bnu muxamedin alcambari xaakim ah, iyo keyrkii baa tawhiiqiyey yaquulu isagoo le waan maqlay samictu waxaan maqlay ibraahim ibn abi aalib xaafid buu ahaa yaquulu isagoo le samictu waxaan maqlay axmed ibnu saciid ibni abi maryam iquu ahaa bukhaariiyo muslim baa ka wariyay waa min rijaal buhaari wa muslim baan dhihila qaala ah, anba'anaa buuhi samictu waxaan maqlay axmed ibnu saciid ibnu ibraahim abaa cabdillaahi ribaati ahaa yaquulu isagoo leh xadartu waxaan xaadiray buui majlis alamiira amiir majlis alamiiri amiirka majliskiisii ayaan xaadiray cabdillaahi bni taahir ahaa daata yawmin maalin maalin maalmaha ka mida ayaan amiirka cabdullahi ibnu taahira majliskiisa xaadiray waa ninkii hadda aan ka soo qisadii hore ku jiray waay maanaa wa xadara walxaal xadara wuu soo xaadiray isxaaq ibnu ibraahimna uu soo xaadiray yacni wuxuu ka wadaa ibnu rahuya ama ibnu rahawayhi taad akridaba fa su-ila markaasaa la weydiiyey ibnu rahawayhi markuu majliskii amiirka yimid golaha amiirka yacni madaxdu waa adiga arkayo raciyadda iyo dadka waxay waxay golayaal bay sameeyaan loogu yimaado oo lala fadhiisto khaasatan nimankii hore kuwan hadda jooga kuwii hore waxay lahaan jireen majaalis ay culimmada la fadhiistaan oo iyaga qaarkood qaar baaba culimo ahaaba qaar baa culimo ahaa qaar baa muxadisiin ahaa cilmigaa dhagaysigiisa iyo yacni waxa weeye mudaakaraadkay marmar wax ka geli jireenoo marka majliskii amiirka uu dadka la fadhiisan jiray buu isxaaq yimid fa markaasaa isxaaq waxaa la weydiiyey can xadiidiinnusuuli xadiidka soo degidda rabbi ku saabsan baa wax laga weydiiyey asaxiixun ma saxiix baa la yidhi huwa isagu xadiidku ma saxiix baa baa layidhi ma sugan yahay xadiidku ayib qaala wuxuu yidhi nacam haabuuri xadiidku horta waa sugan yahay min xayu sanad waa saxiix fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu isaga wuxuu ku yidhi lahu liisxaaq bacdu quwaadi cabdillaahi cabdillaahi ciidamadiisa qaarkood baa waxay ku yidhaahdeen ah, yacni quwaad yacni waa hogaamiyeyaasha hogaamiyeyaasha oo ciidamada u hogaamiyo oo madaxda qaar ka mida oo meesha fadhiyey ayaa waxay weydiiyeen cabdullaahi ah, yani waxay weydiiyeen isxaaq fa qaala waxay yidhahdeen lahu isxaaq waxay ku yidhahdeen bacdu quwaadi cabdillaahi cabdillaahi hogaamiyeyaashiisa ka hooseeya isaga qaarkood baa waxay weydiiyeen yaa abaa yacquuba bay yidhahdeen cabdullaahi cabdullahi bnu daahirka amiirka wey amiirka macnaha waxa wey raggii ka hooseeyey madaxda ahaa qaarkood baa waxay yidhahdeen yaa abaa yacquuba abu yacquubow atascamu ma waxaad sheeganaysaa ana allaha alle tacaala korahayey yanzilu inuu soo degayo kula leylatin habeen kasta a abu cabdillaahi waa abu yacquubku waa kunyadii isxaaq isxaaqo ma waxaad leedahay ilahay habeen kasta waa soo degaya waa la yaaban yihin qaala wuxu uhi nacam haa qaala markaasaa wuxuu ihi bacdigii kayfa yanzilu seebuu usoo degaya haddaad tidhi habeen kastuu soo degayaa kayfiyada noo sheeg fa qaala markaasaa wuxuu yidhi lahu bacdigii wuxuu ku yidhi isxaaqu isxaaq wuxuu ku yidhi abithu alle horta sug fawqu horta kor ku sug buui horta waxaad sugtaa alle inuu kor jiro taa horta sug intaynaan ka wada hadlin nusuulka ile nusuulka waxaa ka dhalanaysa kor inuu jiro soo maa inuu kor jiraa ka dhalanaysa yacni markii lagu yidhahdo hebel wuu soo degay hebel wuu soo degay maxaa ka fahmaysa adiga ya inuu kor jiray ruu wax markii horeba hoos joogay markii horeba hadduu hoos joogay wuu soo degay miyaa la dhahaya wuu soo degay lama yidhaha kor wixii jiray baa la yidhahdaa wuu soo degay laakiin mid kula joogo markii horeba dhulka kula joogay wuu soo degay looma isticmaalo soo saas maa wuxuu ku yidhi marka bal horta intaynaan gaadhin nusuulka kayfiyadiisa intaana kaaga warramin bal horta waxaad sugtaa buuhi inuu kor jiray taa bal horta oggolow buuhi ayib xataa asifa ilaa aan sifeeyo buuhi laka adiga annuzuula soo degidda soo degidda ilaa aan kuu sifeeyon kuu sheege bal horta waxaad sugtaa inuu kor jiro fa qaala arajulu ninkii baa wuxuu idhi yacni uhbituhu waan sugayaa alle fawqa kor baan ku sugayaa buui ogolaaday buuhi inuu kor jiro ila waa lagu ilzaamiyey inuu kor jiro horta qiray haye isxaaq baa laga sugayaa marka inuu sheego kayfa yanzil soo ma kayfa yanzil waan kuu sheegay buuhi nusuulka laakiin bal horta qor inuu kor jiro korkii qiray baa layidhi waa laga baxay asagiibaa hadda loo soo jeedsayoo marka waxaa laga rabaa wuxuu ballan qaaday inuu sheego kayfa yanzil baa laga sugayaa inuu ka jawaabo bal jawaabtiisa u fiirsa marka wuxuu yidhi faqaala isxaaqu isxaaq wuxuu yidhi qaala allahu alla wuxuu yidhi caza wajalla wuxuu yidhi wa rabbuka waalmalaku safan safan jawaabtu waba taaba kayfa yazid jawaabteeda marabta rabtaa wa jaa'a rabbuka rabbigaabaa yimid wey waalmalaku malaa'igtiina waa timid safan safan iyagoo safsanfan ku yimaada aayaddu naskuma ku tahay inuu ilaahay imaanayo haa sifatu lmaji iyo sifatu lnuzuul iyo sifatu lityaan iyo waa sifaatu lafcaal khalaas sifadii oo aayaddii ku soo aroortay unbuu u keenay kayfiyadiina waaba ka waaba waaba ka jeedsaday lanna kayfiyadani wax laga jawaabi kara maaha ayib faqaala alamiiru amiirkii wuxuu yidhi cabdullaahi ahaa amiirkii cabdullahi ahaa wuxuu yidhi yaa abaa yacquuba abaa yacquubow haadaa kani aayaddu ay ka warramayso yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada wey waa rag wax isla fahmaaya wa jaa'a rabbuka waalmalaku maalinta qiyaamadaa laga hadlayaa annaguna adiguna waxaad leedahay adduunkoo dhisan buu habeen kasta samadaasoo ka yimaadaa soo ma adigu midaanu kaa rabnay waxa weeye adduunkan oo dhisan oon aakhare la gaadhin iyo maalin qiyaamo soo degiddeedaasaanu kaa rabnaa amaa wajaau rabbuka waa aakharuy wajaaa rabbuka taasi waa qiyaamo jawaabta u fiirso faqaala isxaaqu isxaaq wuxuu yidhi acaza allaahu allaha ciseeye alamiira amiirke waman cidda u imaanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo midka imaanaya man ciddee baa yamnachu u diidi alyawma maanta buui haddaad ogolaatay buuhi qiyaamada inuu imaanayo maanta inuu yimaado yaa u diidi buui saas way macanaa keliya masaladu waxay u baahan tahay uun in la helo uun nas odhanaya haddana wuu imaadaa a intay adduunyadu dhisan tahay inuu imaanaya nas in loo helo bay u baahantay naskiina waa la helayoo xadiidka nebiga sheegayoo habeen kasta inuu samada soke imaanayo ayaa la sheegay wuu soo tegaya soo ma jeed naskii haddii la helay maalinta qiyaamadu inuu imaanayana aad qirtay maantana inuu yimaado cid ka hor istaagaysa ma jirto saasuu marka kaga baxay isxaaq ibnu ibraahim calayhi raxmat ullah acaza allahu alamiira amiirka allaha caseeyey ومن عدى يجي إيمانا يوم القيامة ما انت قيامة إذو أقشى إنو إيمانا من عدى يمنعه أديد إيمان شهي اليوم ما انت يأديد كرب ما انت يا كهر استاغ يهدو الدونو أو مشي أديس كدر أرسد حسيدو قيامة ومشي أديس هو إيمانا يبو همين كستنا مشي أديس هو سودغ يا الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ساسي معنا طيب أفركاس استغنى الشيخ الألباني عليه رحمة الله وحوله هي إسناده صحيح سيدا مختصر العلوية ومعناها وحوى يقول إياه إستغنى السجنية وإسحاق من إبراهيم, إبراهيم الحنظلي من وكالسجنية وكسوغنية إستغنى طيب وأنت إنت أنك شيء هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم